alxamdu لله رب alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wcala aali muxamed faslun yajuusu an yuqaala suuratu albaqarati wa suuratu aali cimraana wa suuratu annisaa'i wa suuratu almaa'idati wa suuratu alancaami wa kada albaaqi waxaa bannaan in la yidhaahdo suuratu lbaqara oo erayga markaas suuro lagu daro aan la odhan baqaro keliya suuratu aali cimraan iyo suuratu annisaa iyo suuratu almaa'ida iyo suuratu alancaam baaqiga kale qur'aankuna waa caynkaasi mid walba suuratu kada in la yidhaahdaa way bannaantay walaa karaahata fii daalika wax karaahiyi taa kuma sugna karaahiye ma leh wa kariha bacdu almutaqadimiina haada waa karaahiyaysteen mutaqadimiintii qaarkood in la yidhaahdo suuratu albaqara ama suuratu kada wa qaaluu yuqaalu alsuuratu alatii tudkaru fiiha albaqara waxay yidhaahdeen waxaa la odhanayaa oo ku habboon in la yidhaahdo assuuratu alatii tudkaru fiiha albaqara suuradda markaa baqaro lagu sheegay gudaheeda yacni mawdic ka mida baqaro lagu sheego lagu soo qaaday sidaa ha loo dhigo wasuuratu alatii yudkaru fiiha aalu cimraan iyo suuradda gudaheeda aalu cimraan lagu xusay ee lagu sheegay wa suuratu alatii yudkaru fiiha annisaa iyo suuraddii gudaheeda lagu xusay ee lagu soo qaaday dumarkee lagu sheegay wa kadalika albaaqi saasoo kale ay ahaadeen baaqiga suwarka qur'aankuna ay ahaadeen mid walba ha la yidhaahdo suuraddii waxaa gudaheeda lagu xusay ama lagu sheegay ee suuraddan yaa loo nisbayninoo suuratulbaqara iyo suuratunisaa iyo suuratulmaa'ida yaan la odhan bacdi baa sidaa yidhi waasawaabu alwalu qowlka saxan ee sawaabka ahina waa ka hore weeye waa inay bannaantoo karaaha aynay ku sugnayn faqad habata fi saxiixayni can rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalama qowluh waxaa ku sugnaaday saxiixaynka bukhaari iyo muslim rasuulka sala allahu aleyh wasalam xaalu ka soo warinaya qowluhu hadalkiisii baa sugnaaday uu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam suuratu albaqarati wa suuratu lkahfi ayaa ku sugan axaadiista sixaaxa ku soo aroortay oo bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen wa hayruhumaa mima laa yuxsaa iyo labadaa waxaan ahayn oo ka mida ashyaa aan la koobayno aad u fara badan yacnii axaadiis badan baa ku soo aroortay suuratu kada wa kadalika can saxaabati radia allahu canhum saasoo kaley uga sugnaatay saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam ilaahay raalliha ka noqdeen qaala ibnu mascuudin hada maqaamu aladii unzilat calayhi suuratu lbaqara kani waa maqaamkii ama waa meeshii lagu soo dejiyey suuratu lbaqara lagu soo dejiyey ibnu mascuud baa odhanaya wa canhu fi saxiixayni waxaa markaa ibnu mascuud ka soo aroortay iyadoo saxiixaynka ku sugan ama xaalay saxiixaynka ku sugan tahay inuu yidhi qara'tu calaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam suurata annisaa waxaan ku akhriyey rasuulka sala allahu aleyh wasalam suuradda suuratu nnisaa la yidhaahdo ayaan ku akhriyey walaaxaadiisu wa aqwaalu salafi fii hada aksaru min an tuxsar axaadiista iyo hadallada salafkee sidaa ku saabsani waa ka badan yihiin in la koobo wa fi suurati lugataani alhamsu wa tarkuh erayga assuurana waxaa ku sugan laba luqo in la hamseeyo oo waawga hamse la saaro assu'ratu la yidhaahdo wa tarkuhu iyo in laga tago assuuratu la yidhaahdo labaduba waa laba luqoo ku sugan watarku afsax in hamsada laga tago aan la hamsayn ee wow qumman la akhriyaa waa sida fasaaxada badan wa huwa aladii jaa'a bihi alqur'aan waana ka qur'aanku ku yimi suuratu anzalnaaha wa faradnaaha wa minman dakara lugatayni ibnu qutaybata fii ghariibi alxadiis cidda labada luqaba sheegtay assu'ratu iyo assuuratu in la yidhaahdo cidda labada luqaba sheegtay waxaa ka mid a ibnu qutayba wuxuu ku sheegay kitaabkiisa ghariibulxadiis la yidhaahdo sheekhu waxa uu inoo tilmaamayaa raximana allahu wa iyaahu suuradaha qur'aanka magacyadooda in suuratu kadaa la yidhaahdaa dhibi kuma sugna karaahana kuma jirto bacdulmutaqadimiin baa laga soo naqliyey inay karaahiyaysteen waxaa laga yaabaa xagga macnaha inay ka eegeen oo yidhaahdeen marka suuratulbaqara la yidhaahdo dee baqaro meel ka midaa lagu sheegay oo qisada baqarada ku saabsan idbaxu baqara lagu tilmaamay qisadaa ku saabsan sheegista lagu sheegay suuraddii oo dhan miyaa baqaro lagu magacaabayaa oo suuratulbaqarati la odhanayaa inta kale mawduucyo kale ka warramaysaa ka badan ee axkaam leh ee mawaacid leh ee amhaal leh oo ictiqaadaad leh oo qasas leh marka maadaamay sidaas tahay yacni nowcan maa waa shay ghariiba in la yidhaahdo suuratu lbaqarati yacni kaannahu macnuhu noqonayo suuraddii saca marka cibaarada in la isticmaala waa karaahiya yidhahdeen laakiin karaahada ay sheegeen waxay ku dhisantahay ra'yi ra'yigooday ku eegeenoo ra'yi bay ku dhisantahy jamaahiiru ahlilcilmi salafan wa khalafan waxay yidhahdeen wax karaahiya kuma jirto jamaahiirtu waxay cuskanayaan itibaac rasuulullaahi moxamed sala allahu alayh wasalam baa laga hayaa oo axaadiis mutacadida oo kala duwan ku sheegay saxaabadii nebiguna saasay iguna isticmaalay marka axaadiistii aasaartii baa intuba sheegayaan suuratu kada in la odhanayo axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam ee marfuuca waxaa ku soo aroortay axaadiis mutacadida oo saxiixaynka iyo kayrkoodba ku sugan in nebigu sala allahu alayh wasalam isticmaalay suuratu kada waxaa ka mid a ah xadiiska iyo muslim ay soo wariyeen alaayataani min aakhiri suurati albaqarati man qara'ahumaa fii leylatin ka fataah labada aayadood ee dhammaadka suuratulbaqara ku sugan ruuxa habeen gudihii akhriya way kaafiyaan oo waa ku filan yihin marka min aakhiri suurati albaqara nebigu yidhi sala allahu alay wasalam waxaa la mida xadiiska kale ee saxiixa ku sugan fii saxiixi muslim ina ashaytaana yafiru min albeyti aladii tuqra'u fiihi suuratu albaqara shaytaanku waa ka cararaa guriga gudihiisa lagu akhriyo suuratu albaqara marka asuuratu alatii yudkaru fiiha ma odhan nebigu sala allahu alay wasalam yani suuradda ah, baqara lagu guda sheego ma odhane uu yidhi waxaa la mid a ah xadiidka kale ee saxiixu muslim ku sugan man xafida cashra aayaatin min awali suurati alkahfi cusima min addajaal ama cusima min fitnati addajaal ruuxa qayba ama xafida oo korka ka qabta toban aayadood oo awalka suuratulkahfi ka mida waxaa laga ilaaliyaa fitnada dajaal baa laga dhowraa oo laga ilaashaa suuratulkahfi baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam yacni saasuu ku magacaabay axaadiis kaleoo suuratulbaqara iyo suuratu aali cimraan sheegaya waa jiraan oo sidaas ugu soo arooray marka wax dhibi kuma sugna magacowga lagu magacaabayo suuratu kada ishkaalka ku saabsan shayga loogu magac daray meel baa laga yaabaa in lagaga sheego suuradda oo ama ay meeshaasi soo yara noqoto ama hal meelaan sooba noqonba loogu magacdaro suuraddina waa badan tahayoo mawduucyo badan bay ka warramaysaa marka magacowga meeshan keliya loogu magacaabay waa maxay xikmadda ku jirtaa malxikmatu fii daalik jawaabtu waxay noqonaysaa xikmadda loogu magacaabay waxay tahay waa min baabi itlaaqi aljuz'i wa iraadati alkul shay gaaraa la sheegayaa shay guud baana laga tilmaamaya oo haddii shay wax ka mida la tilmaamo oo shaygii lagu wada magacaabo waxay noqonaysaa juskii in lagu magacaabay kulligii saasay noqonaysaa marka sida lagu tawjiihinaya waa saas weeye faslun walaa yukrahu an yuqaala haadihi qiraa'atu abi camrin aw qiraa'atu naaficin aw xamzata aw ilkisaa'iyi aw gayrihim sheikhu waxau uhi raximana allah wa iyaahu lama karaahiyaysanayo lama nacaayo in la yidhaahdo tani waa qiraa'adii abi camar ama qira'adii naafic ama qira'adii xamse ama qira'adii kisaayi ama qira'adii kayrkood qira'adii ibnu kasiir qira'adii yacquub ya yacni in la yidhaahdaa wax dhibi kuma sugna waa qira'adii caasim waa riwaayadii xafso waa riwaayadii warshi wax dhiboo ku sugani ma jiro hada huwa almukhtaaru aladii calayhi camalu asalafi waalkhalafi min gayri inkaar inaan karaha ku jirini waa qowlka la doortay ee uu ku sugnaa camalkii salafkiiyo khalafkuba ay ku sugnaayeen iyadoo wax inkaari dhexdooda aanu ka dhicin wa rawaa ibnu abi daawuuda can ibraahiima annakhaciyi raximahu allahu annahu qaal wuxuu soo wariyey ibnu abi daawuud ibraahim annakhaci isagoo ka soo warinaya inuu yidhi kaanuu yakrahuuna an yuqaala sunnatu fulaanin wa qiraa'atu fulaan waxay ahaan jireen qaar nacaaya oo karaahiyaysta in la yidhaahdo sunnihii hebel iyo qiraa'adii hebel wa saxiixu maa qaddamnaah qowlka saxiixuna waa kaynu hormarinay sheekhu waxau inoo tilmaamaya qiraa'adii in loo nisbeeyo sheekhii laga soo wariye ku caanbaxay inaan dhibi ku sugnayn oo qur'aannimayadoo loo akhrinayo qur'aan uu yahay ayaa haddana waxaa la odhanayaa qiraa'atu caasim iyo qiraa'atu abi camar iyo qiraa'atu naafic iyo qiraa'atu xamsi iyo qiraa'atu kisaa'i iyo qiraa'atu ibnu kasiir yacni saasoo kale laga cabbiraya inaan dhibi ku sugnaynna waxaa caddaynaya salaf iyo khalafba way isticmaaleen min hayri inkaar marka waxay noqotay mid laysla ysla oggol yahay noqota culammadii hore bacdi ka midi ah hadday yaro karaahiyaysteen dee ciddii ka dambaysay karaahada kuma socon oo waxay noqotay qowlkii jumhuurku ku sugnaayeen inuu noqdo qowl shaa'ica oo markii dambe cid khilaafsan la waayo ibraahim annaqaci karaahada laga sheegaayo dee ciddii ka dambaysa kuma raacin haddii mas'alo marka hore xoogaa la ysku khilaafo oo dabeedna labadii qowl qowl ka mida lagu ijmaaco wuxuu noqonayaa ijmaac saxiixa ayuu noqonaya ibraahim annakhaci wuxuu yidhi waxay karahiyaysan jireen in la yidhaha sunnatu fulaan bimacnaa xadiis nebi oo mas'ale ku saabsan oo shay sunnaynaya ayaa shakhsaas soo wariyey deedna ku caanbaxay sunnatu fulaan in la yidhaahdo isagii loo nisbeeyo way karahiyaysan jireen sunnihii nebiga hadduu yahay maxaa hebel loogu nisbaynaya qiraa'atu fulaan in la yidhaahdona way karahiyaysan jireen qur'aankii munasalkee ilaahay soo dejiyey ee qur'aannimada u sugnaa hebel maxaa loogu nisbaynaya khulaasadu waxay tahay calaa kulli xaal nisbaynta loo nisbaynaayo looma jeedo isagaa la yimi oo bidcaysto iskala yimi oo cindigiisa ka keenay laga tilmaami maayo ee caannimada uu ku caanbaxay naqliga uu soo naqliyey oo shaa'icay ka noqotay oo laga weriyey taas iyada abaa loo nisbeey muraadka looga jeedaana ma aha isagaa la gaara ee waa inay ka caanbaxdaa loogu nisbaynaya marka maadaama salafan wa khalafan caynkaas la sameeyey oo sidaa la yidhi wax dhibi kuma sugnaan marka qowlkaa hore ayaa saxiixa yacnii qiraa'aad baa qur-aanku leeyahay qiraa'aadkaasi yacni saynu hadalkaba ku yara tilmaanay maaha cidda loo nisbaynaya inay iyadu iskala timi inay iyadu iska bilaabatay maaha oo waxay naqli u hayaanoo ciddii ka horraysay ay ka soo warinayaanoo sanadkoodu ilaa nebiga taxan yahay sala allahu aleyh wasalam oo sanad mutasila ay u haystaan oo sheekh isagu ra'yigiisa ku akhrinaya ma jiro riwaayo iyo naqli bay ku akhrinayaan sidii mashaayikhdooda ugu akhriday mashaayikhdoodana loogu akhriyey ilaa nebiga laga gaadhaayo nebigana jibriil ugu akhriyey jibriilna rabbulcaalamiinku ugu soo dhiibay sidii bay u akhrinayaan marka waa sanad muttasila ilaa rabbi alcaalamiin waa sanad xidhiidhsan ilaa rabbilcaalamiinka laga gaadhayo marka cindigooda waxay kala yimaadeen ma aha mashaayikhdan hadda la sheegayaana ee quraa'u sabca ama quraa'u alcashara mashaayikh badan oo kaleo la asaagaa jiray oo la siman ee kuwanunbaa ikhtiyaarku ku dhaco riwaayadoodii iyo naqligoodii qiraa'aadka laga soo warinayey uu caanbaxay oo atbaac badan yeeshay laakiin iyagu la tafarrudeen ma aha waa sidaa imaamiyaalka afarta aba dee ikhtiyaarku ugu dhacay laakiin rag la siman baa jiray oo a'immo ah oo iyaguna madaahib sidaa u lahaa laakiin madaahibtooda waa inqiraada yaa waxaa laga yaabaa qaarkood a'immo ka fiqi badan inay la noolaayeen haddana waxa weeye kutubtoodii iyo dee ardaydoodii maadaamay markaa baaqi noqotay ayay noqotay madaahibta afartii inay saa ku yimaadaan sidaa madaahibta afarti u yimaadeen oo kale a'immaduna ayna iyagoo keliya ku koobnayn baana quraaduna aynay casharadan iyo sabcadan toonna ku koobnayn marka madaahibta fiqigu iyagu ijtihaad bay ku yimaadaanoo a'immadii way ijtihaadaan laakiin qiraa'aadku naqli iyo riwaayay ku yimaadaan oo lagu akhriyaa cindigooda waxay isaga akhrinayaan maa ha ku kadsoomin cibaaraadka qaarkood inay a'immada qaarkood wakhtiyada qaar qiraa'aadka qaar wax ka yara sheegaan ama wax ka sheegi jireen ya ta ku kadsoomin masalan a'immadii hore qaarkood waxaa laga soo naqliyaa inay yidhahdeen markay sheegayaan sunnada inay yidhaahdaan waxaa sunnada ka mid a ah tarku qiraa'ati xamza sunnada caynkana ka mid oo ah, sidana ka mid oo ah, sidana ka mid a ilaa ay ku dareen wa tarku qiraa'ati xamza iyo in qiraa'ada xamse laga tagaa sunnada ka mid a cidda sidaas tidhi waxaa laga yaabaa in qiraa'ada xamse ashyaa loo nisbaynaayo aan ka sugnayn inay gaadhay waxaa kaloo dhici kartaa ashyaada qaarkoodoo xamsa uu akhriyey oo naqli ahaan uu ku akhriyey inay moodeen inaynay sugnayn oo ay qalad tahay waaga sidaa la odhan jirayna oo bacdi ay sidaa yidhaahdeenna arrinka qiraa'aadka ku saabsani ma istiqraarin oo ayma looga dambeeyo dee may ahayna waxaa laga yaabaa rag ku wakhti dhowaa inay ahaayeen ragga caynkaas ahaa oo deed quraada kale fadilaayey dabeedna markaa madmadow waxyaalaha qaar la yeesheen imaam axmed oo kale waxaa laga sheegaa qiraa'atu xamza inuu karaahaysan jiray muduudda iyo ashyaada qaarkood ou la yimaado ifraadka ashyaada qaar annahu kaana yakrah laakiin calaa kulli xaal ashyaada noocaasi waxay noqotay arrinkii inuu ku istiqraaro qiraa'ada xamza inay tahay qiraa'a muctabar ah tacni la tacninayaana ayna jirin saasaa arrinku ku istiqraaray waxaan kaloo baraarujinaynaa kitaabka tafsiirka ibnu jariir atabari madhabka waxoogaa qiraa'aadka uu ka maraa yani nowcan maa ma fiicna waa nooca aynu sheegayno kale waayo qiraa'adka wuxuu sameeyaa inuu kala arjaxo kana sii fiicnaansha badan inuu yidhaahdaa waaba sahlan tahay laakiin wuxuu odhanayaa wakhtiyada qaarkood sidan in la akhriyo si waxa weeye markaa quraadii kala duwaneed ay akhriyeen bal ee sabcadii qaarna sidan akhriyeen qaarna sidan akhriyeen ayuu odhanayaa sidan in la akhriyaa sawaab ah kayta wa kaytayna u tahay calaa kulli xaal taasoo kale ashmaha waxay noqonaysaa halad markiisina qiraa'aadka arrinkooda uma istiqraarin ashyaadaasina uma caddaan marka mid xujo laga dhigan karo in qiraa'aadka qaar wax laga sheego marka waxa maaha faslun laa yumnacu alkaafiru min samaaci alqur'aan looma diidayo gaalkii inuu qur'aanka maqlo oo dhegaysto loo diidi maayo liqowli illaahi caza wajal waxaan loogu diidaynin hadalkuu ilaahay yidhi daraaddii baan loogu diidayn caza ilaahay isagaa haalibah oo gacan sarreeya wajalla isagaa weyn wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allahi uma abliqhu ma'manah hadday ku magangelyo weydiistaan cid mushrikiinta ka midii faajirhu xataa yasmaca kalaam allah magangeli ilaa uu hadalka ilaahay maqlaayo magangeli ama si uu hadalka ilaahay u maqlo magangeli uma abliqhu ma'manah intaa dabadeedna waxaad gaadhsiisaa meesha uu ku nabadgelaayo nabadgelyada ku helayo gaadhsii marka xataa yasmaca kalaam allah inay bannaan tahay qur'aanka inuu maqlo oo dhegaysta inay bannaan taha laga qaadanayo wa yumnacu min masi lmusxafi waa loo diidayaa gaalkii inuu musxafka taabto waa loo diidayaa wa hal yajuusu tacliimuhu alqur'aana ma bannaan tahay qur'aanka in la baraa qaala asxaabuna asxaabtayada shaaficiya waxay yidhaahdeen baa shiikhu yidhi in kaana laa yurja islaamuhu lam yajus tacliimuh in kaana laa yurja islaamuh haddaan la rajaynayn islaamnimadiisa lam yajuz tacliimuhu ma bannaano in la bara wa in rujiya islaamuhu fa fiihi wajhaani haddii la rajaynayo islaamnimadiisana laba wajaa ku sugan oo asxaabtu waxay ka yidhaahdeen asxaabu shaaficiya ayaa la ictibaarinayaa mid walba weji asaxuhumaa yajuusu rajaa'an liislaamih labada weji waxaa sixo badan qur'aankii wax ka mid a in la baraa waa bannaan tahay rajaa'an liislaamih raja uu islaamnimadiisa la rajaynayo daraaddeed bay u bannaantahay waathaani laa yajuusu wejiga labaad waxay tahay ma bannaana in qur'aankii la bara kamaa laa yajuusu baycu lmusxafi minhu wa in rujiya islaamuh sidaynay u bannaanayn musxafka in laga iibiyaa sidaynay u bannaanayn ayaynay u bannaanayn in qur'aankii la bara wa in rujiya islaamuhu haba la rajeeyey islaamnimadiisii kitaab qur'aana in gaal laga iibiyaa ma bannaana oo qur'aanka gacanta in gaalka loo geliyo waa la diidayaa waatuu nebigu reebay sala allahu aleyh wasalam in loola safro musxafka beledka gaalada in loola safro waatuu diiday ee reebay makhaafata an yanaalahu alcaduwu inuu cadowgu helo cadowga u gacan galo baqasho laga baqanayo daraaddeed baa loo diiday taas wa ammaa idaa ra'aynaahu yatacallamu fahal yumnacu haddaynu aragna miyaa yatacallamu xaaluu baranayo qur'aankii fahal yumnacu miyaa loo diidayaa oo la odhanaya ha baran fiihi wajhaani laba wajhaa ku sugan calaa kulli xaal mawduucani waxay ku saabsan tahay masalada ku saabsan qur-aankii inuu dhagaystaa gaalkii waa bannaan tahay loomana diidayo aayaddana waa loo deliishanaya aayadduna waa ku caddahay nebiguna sala allahu alayh wasalam gaalada qur'aanka waa ku akhrin jiray si ay u islaamaan oo qur'aanka u rumeeyaan oo qur'aanku u raadeeyo ayuu u akhrin jiray waa garanaynaa suuratu najmi inuu ku akhriyey nebigu sala allahu alay wasalam majlis gaalo badani joogto inuu ka akhriyey ilaa markii dambe iyaga laftooda ay sujuudeen oo gaaladiiyo muslimiintiiba wada sujuudeen hal mid mooyaane marar badan baanu nebigu ku akhrin jiray sala allahu aleyh wasalam qur'aanka gaalada ku akhrin jiray gaaladuna waa maqli jireen yoynay maqli isma odhan jirin bale markuu qur'aanka ku tukanaayo intay waxa weeye gaalada qaarkood yimaadaan bay dhegaysan jireen ilaa markii dambe iyaga ay yidhaahdeen laa tasmacuu lihaada alqur'aani walgaw fiihi lacallakum taglibuun qur'aanka ha dhegaysanina marka dhegaysiga qur'aanka loo diidi maayo gaalada musxafka inay taabtaanna looma oggola labadaa mas'alo iyadu wuxuu sheekh ku soo naqliyey bilaa khilaaf masale kaloo haddaba khilaaf geliyey oo ku saabsan qur-aankii in la baraa ma bannaan gaalkii asxaabta shaaficiya qaarkood waa kala qaadeen oo ka islaamnimadiisa la rajaynaya kaan la rajaynayn bay u kala qaadeen kaan la rajaynayn qowlan waaxidan waxay yidhaahdeen in la baraa ma bannaana in la baro waxaa loo jeedaa in loo laqimo si uu barto oo loogu celceliyo ila baristu waxay keensanaysaa takraar lagu celcelinayo oo marba loo laqimayo oo loo saxayo hadduu jebiyo loogu celinayo o laodhanayo maysaa dheh ha odhan saas marka samaacii mujaradka ahaa waa ka ziyaado haddii islaamnimadiisa la rajaynayana laba wajaa ku sugan buu yidhi labada weji waxaa sixo badan buu yihi waa bannaan tahay raja'an liislaami wejigaasuu yidhi isaga ayaa asax ah rajada islaamkiisa la rajaynaya daraaddeed ayaana markaa loo barayaa oo ay u bannaanaanaysaa in la baraa wejiga kale wuxuu leeyahay ma bannaana waana qiyaasan min bayci lmusxafi minhu waxay uga qiyaas qaateen musxaf in laga iibiyo musxaf in laga iibiyaa walow islaamnimadiis islaamnimadiisu la rajaynaya sidaynay u bannaanayn ayaa in la baraano aynay u bannaanayn marka wejiga uu sheekhu arjaxay waa wejiga hore weeyi qaala imaamu nawowi raximah ullah faslun kani waa fasl ay haada faslun baa macnuhu u dhacaya faslunna waa masdar macnuhu wuxuu u dhacayaa bimacnaa faacil ay faasilun yacni wuxuu kala soocayaa yani bayna maa taqadama yacni kii hormaray iyo kan ka dambeeya ayuu kala soocaya ikhtalafa alculamaa'u fii kitaabati alqur'aani fii inaa'in suma yugsalu ahlucilmi waxay isku khilaafeen qur'aanka qorista la qoraayo fii inaa'in weel lagu qoraayo weel lagu qorayo suma yugsalu intaa dabeedna la maydhayo wa yusqaahu almariidu la waraabinayo kii bukay inta qur'aankii la qoro oo sida madibadoo kale lagu qoro ayaa dabeedna la maydhayaa markaasaa dabeedna waxaa la cabsiinayaa qofkii xanuunsanay sidaa in la sameeyo ka warran fa alxasanu wa mujaahidun wa abuu khilaabata waalawsaaciyu waxay yidhaahdeen xasanulbasri iyo mujaahid ibnu jabri iyo abuu khilaaba cabdullaahi ibnu zayd aljarmi iyo awsaaci imaamkii saddexdaa taabiciya imaamka awsaaci la yidhaahdaa waxay afartuba yidhaahdeen laa ba'sa bihi wax dhibaatayo kuma sugnaa wa karihahu naqaciyu ibraahim ibnu yaziid annakhaci ayaa karaahiyaystay oo isagu wuxuu ihi saasi ma fiicnaa inaan la samayn baa roon qaala alqaadi xusaynun waalbaqawiyu wagayruhumaa min asxaabina sheikhii weynaaye culammada shaaficiyada ka mid ahaa ee qaadi xuseyn la odhan jiray saaxibu tacliiqa waxa uu yidhi iyo ardaygiisi baqawi oo isaguna imaam weyn noqday xadiiskaiyo fiqigaba imaam ku ah wahayruhumaa iyo labadooda cidaan ahaynoo min asxaabina asxaabtayada ka midi waxay yidhahdeen walow kutiba alqur'aanu cala alxalwa wagayriha haddii qur'aanka lagu qori lahaa cala alxalwa yacni shay macaan xalwad waxaa loo jeedaa un shay macaan wagayriha iyo ashyaa kale haddii lagu qori lahaa oo min alacimati cuntooyinka ka mid a ah, falaa ba'sa biakliha dhibi kuma sugnaa cunitaanka la cunayo yacni shay cunto abaa oo ishaysta baa qur'aankii lagu qoray xalwadda waagii hore waxaa lagu itlaaqi jiray un shay macaan oo la sameeyey laakiin axaadiista ku soo aroortay nebiga sala allahu alayh wasalam kaana yuxibu lxalwa xalwadda hadda tarkiibkeeda aynu naqaano ma aha waayo wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam sonkor ima soo gaadhin nebiga sala allahu alayh wasalam wax sonkor layhaa ma arag laakiin ashyaa macaan oo laysu geegeeyoo la sameeyey ayuunbay ahaan jirtay marka xalwaddu ee tarkiibka hadda aynu naqaano tan laga sameeyey marka ma ahayn laakiin mashaayikhdan hadda sheegaysaa hadalka laga sheegayo qaadi xuseen iyo bakawi iyo waa qarnigii shanaad weeye qaadi xuseyn baqawina qarniga lixaad baa uu madaxa la soo galay oo shan boqol iyo lix iyo tobankii ayuu dhintay marka wakhtigooda sokortu waa jirta calaa kulli xaalin waxaa loo jeedaa ama tarkiibku kan ha ahaado ama ha ka duwanaadee shay macaanoo ishaystoo la sameeyey oo in wax lagu qoraa ay dhici karto falaa ba'sa biakliha qaala alqaadi xusaynun qaadigii qaadi xuseyn loodhan jiray waxauu yidhi walow kutiba calaa khashabatin kuriha ixraaquhaa haddii lagu qori lahaa qur'aanka loox ama qori oo kale lagu qori lahaa waxaa la karaahiyeysanayaa in la gubo ayaa la karaahiyaysanaya mas'aladani waxay ku saabsan tahay kitaabada qur'aanka la qoraayo ayay ku saabsan tahay a'immada qaarkood waxaa laga soo naqliyey qur'aanka daaweyn loo qorayaa oo inta la qoro deedna la maydhayo la cabbayaa inaan dhibaata ku sugnayn imaam axmed wakayruhuna waa laga soo naqliyey saas waana looga horreeyo dee awsaaci iyo taabiciintii qaarkood baaba le dhib ma leh bacdi culammada ka mid oo dee karaahiyaystay waa jiraan laakiin a'immadaasi waxay yidhahdeen wax dhibaatiya kuma sugnaan baabku hadduu ku saabsan yahay isdaaweynna in ilaaba ilaa xadiis sheegaya loo helo lama shardiyo waayo baabka tadaawiga ku saabsani waxaa loo shardiyaa uun shay mamnuuca inaanu ahayn fatadaawaw cibaada allaahi walaa tadaawaw bixaraam isdaweeya addoommadii ilaahayow oo xaaraan ha isku dawaynina marka shay waliba inuu manquul noqdo lama shartiyo nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisii lagama hayo inay qur'aanka tadaawi u qoreen laakiin lama odhanayo waa min qabiil ilbidca waayo baabu lqurubaat ma aha waa baabu baabu baabutadaawigana daabidka loo eegaya waa saas waxaa caddaynaya xadiiskii sheegaayey dadka qaarkood waagii hore inay samayn jireen ruqyo ruqyatulcaqrab masalan qabla alislaam inay dad wax tufi jireen ay odhan jireen dibqalloocan anugu suntiisa wax ka tufnaa nebigu ma odhan sala allahu alayh wasalam waxaad tufaysaa waxba kama jiraan ee wuxu uhi icriduu calaya ruqaakum laa ba'sa biruqaa man lam takun shirka man istataaca minkum an yanfaca akhaahu falyafcal ruqyooyinkiinna ii soo bandhiga wax dhibi ruqyooyinka kuma sugna haddaynay shirki ahayn marka nebigaa loo cardinayey wuxuu eegaya un shirki inay leedahay un baa la eegayey yacnii haddii marka ay ka madhnaato shirkiga maxduurkii sharciga ahaa aanu ku jirin waa la socodsiinayey kii kari kara inuu walaalkii anfacaa ha sameeyo saasuu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam marka xadiiskaa waxaa laga qaadanayaa in shay kastoo la tufaayo dee in nebiga laga kulmay inay sharti ahayn waa taas si caama nebigu u yihi sala allahu aleyh wasalam laa ba'sa biruqa man lam takun shirka oo saas yadaa u saas aawadeed qoraalka qur'aanka la qorayo bidco laguma sheegayo dhibina kuma sugnaa ha yeeshee waxaa ka fiican ruqyadaa ka fiican sidaa nebigu sala allahu alay wasalam uu samayn jiray in la sameeyaa fiican laakiin hadday cidi sidan samayso yacni waxba lagu inkiri maayo abi qilaabah iyo mujaahid waxaa ibnu abi shayba musanafkiisa kaga soo wariyey abu cubayd fii fadaa'i lqur'aan annahumaa lam yarayaa ba'san an yuktaba aayatun min alqur'aani suma yusqaahu saaxibu lfazac inaan labadaa taabici wax dhiba u arkin in aayad qur'aana la qoro oo aayaddaa marka la qoro dabeedna la cabsiiyo la waraabiyo ruuxa markaa argagaxa u saaxiibka ah ee hurdada ka sasaya waa la cabsiinaya dhibi kuma sugna bay yidhahdeen sababtuna waxay tahay waa min baabi tadaawi wax maxduuroo ku jiraana ma jiro masalada kale ku saabsan in loox lagu qoro inuu qaadi xusayn karaahiyaystay dabeedna looxa la gubo asalka qur'aanka haddii musxafkoo kale u googoo in la gubo dhibaata kuma sugnaan laakiin musxafkii oo saalix ah oo la akhrisan karooo aan waxba qabin cillo keensatay ayna jirin dee in la gubaa markaa ma aha waxaa dhici karta dee in ihaana soo gasho in layska gubo musxafkii ma aha laakiin hadday xaaja keensato in la gubo sida hadduu googo'ay oo kale xaalka caynkaasoo kale waa la gubi karaa oo cusmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu ardaah masaaxiftii markuu ka baqay ummaddu inay iskhilaafto oo xuruuf kala duwani ay u qornayd innamaa unzila alqur'aanu cala sabcati axruf dabeedna fitna inay ka timaaddo uu ka baqay waxa uu sameeyey inuu masaaxiftii dadka ka ururiyey uuna masaaxif uu jamac u diray saxaabadii ka mida oo la qoray la yidhi ummadda kuwaas ha wada akhristaan kuwii kalena waa gubay gubitaanka masaaxifta kale uu gubay liajli hadihi alxaaja uu u gubay dee laguma inkirin marka waxay ku tusinaysaa asalka ixraaqu hadday xaaja keensato inaan dhibi ku sugnayn saas ayaa laga qaadanaya faslun ay hadaa faasilun wuxuu kala soocayaa wixii tegey iyo waxa soo socda madhabunaa annahu yukrahu naqshu alxiitaani waalsiyaabi bilqur'aani wa biasmaa'i illaahi tacaala alimaamu nawowi waxau uhi raximahullah waxaa la karaahiyaysanaya gidaarrada in lagu xardho oo lagu qoro wathiyaabi iyo dharkaba in lagu qoro lagu xardho bilqur'aani qur'aan wa biasmaa'i illaahi tacaala iyo magacyada ilaahay in lagu qoro baa la karaahiyaysanayaa oo la nacaya wa qaala cataa'un cataa' ibnu abi rabaax waxa uu yidhi laa ba'sa bikatbi alqur'aani fii qiblati almasjid wax dhibi kuma sugna in qur'aanka lagu qoro qiblada masjidka oo xaggaa qibladu ay ka xigto gidaarkiisa in lagu qoro wax dhibi kuma sugnaa wa ama kitaabatu alxuruusi min alqur'aan xirsiyada in la qoro miyaa xirsi xidh yacni qur'aan ah faqaala maalikun imaam maalik waxau yidhi laa ba'sa bihi ida kaana fii qasabatin aw jildin wa khuriza calayhi dhibi kuma sugnaa hadduu ku sugnaado xirsigaasi fii qasaba yacni shay daloola gudihiis uu ku jiro aw jildin ama harag gudihiis uu ku jiro wa khuriza calayhi laguna tolo oo lagu adkeeyo yacnii haraggii baa inta laga sarraysiiyey lagu tolay yacni dhiiba kuma jirta buuhi kharsiga waxaa looga jeedaa khiyaatada lagu tolaayaa looga jeedaa wa qaala bacdu asxaabina imaamu nawowi waxau yidhi waxay yidhaahdeen asxaabtayada qaarkood idaa kataba fi lxirzi qur'aanan maca hayrihi hadduu qoro xirziga yacni gudihiisa qur'aan uu ku qoro maca hayrihi qur'aankana wax kale ay weheliyaan waxaa loo jeeda waxaa kale shay aan mamnuuc ahayn inuu yahay falaysa bixaraamin xaaraan ma aha walaakina alawlaa tarkuhu ha yeeshee sida fiicani waa in layska daayiyo oo aan la samaynin likownihi yuxmalu fii xaali alxadas sababtuna waxay ahaatay ahaanshihiisu ahaaday mid la qaadanayo oo la sidanaayo wakhtiga aanu ruuxu tahaaro qabin isagoo janaabo qaba ama gabadhii ay janaabo qabto ama gabadhii ay dhiiggii caadada leedahay ayaa laga yaabaa inay qaataan oo sitaan marka maadaama iyagoo xadasul akbar ku sugan ay dhici karto inay markaa sitaan ama xadasul asqarba ku sugan waxay noqonaysaa maadaama sidaa ay sabab u noqon karto tahaaro la'aan in lagu qaato waxay noqonaysaa in layska daayo waa saddan lildariica waddada mafsada keenaysa waa awdis la awdaayo waidaa kutiba yusaanu bima qaalahu alimaamu maalikun radia allaahu canhu haddii la qorona oo xirsinnimo loo qortana waxaa lagu ilaalinayaa kaa uu sheegay imaam maalik wa bi haada afta shaykhu abu camr bnu salaax raximahu allahu tacaala sidaasaanu ku fatwooday sheekhii loodhan jiray abu camr ibnu salaax loodhan jiray raximahu llahu tacaala mas'alada uu halkan sheikhu kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay waa laba mas'alo ta koowaad waa in qur'aankii gidaarada lagu xardho oo lagu qoro ama magacyada ilaahay lagu qoro taas wuxuu sheikhu tilmaamay inay karaahiyo tahay sida madhabkayagu qabo ayuu yidhi waa makruuh oo in la sameeya ma fiicna in la yska daayaa fiican cadaana waxaa laga sheegay inuu yidhi hidaaradoo dhan isagu baasi kuma sugna ma odhane qiblada masjidka in lagu qoro wax dhibi kuma sugna buuri qaydka uu ku qayday fii qiblati lmasjid waxaa laga fahmayaa fii hayri qiblati lmasjid inuu karaahiyeysanaya ayaa laga fahmaya waayo taqyiidkaa laga qaadanaya fii qiblati lmasjid uu ku qayday saas aawadeed kacbada waxaa ku xardhan xaggeeda sare qur'aan marka waa noocaas weeye culamada qaarkood taas si caamay u karaahiyeysanayaano waxay leeyihin waa laga fiican yahay ama gidaar ha noqoto ama lmasjid ha noqotee oo karaahada waxay ka dhigayaan karaaho ka ballaaran fii qiblati lmasjid inay lagu qoro way soo gelinayaan karaahadu mid ka ballaaran bay ka dhigayaan yacni gidaarada marka camka oo xataa qiblada masjidka ay karaahiyaysanayaan in lagu qoro waxaanay leeyihiin weliba waxaa ka iman karta dadkii musalliintae tukanayey inay nowcan maa ku mashquulaan rubama qiraa'adaa iyo inuu fiirsado iyo siday u qoran tahay iyo yacnii inuu ku mashquulaa dhici karta oo yacni khushuucdii ay wax uga dhinto saas aawadeed waa laga fiican yahay in lagu qoro haddii xirsiya looga jeedo ka waran xirsiga laftiisu waxay noqonaysaa macnihii qardhaasti weeye xirsi waa ilaalin marka qardhaasuhuna haddii aynay qur'aan iyo asmaadii ilaahay iyo adciye ma'suura ayo aynay ahayn waxay ahaayeen mamnuuc oo saddex sharti haddii mid ka mida la waayo ruqyada marka laga hadlayo ruqyada marka laga hadlayo saddex shartaa loo dhigayey saddexa sharti hadday dhammaystirmaan waxay ahayd mid marka ijmaac ku bannaan ma la haleeshinaya qardhaasihii mise lama haleeshinayo ahlucilmiga qaarkood waxay leeyiin lama haleeshinayo waayo ruqyadu inay qaybsanto oo nooc bannaana ay leedahay axaadiis baa sheegaysoo caddaynaysa oo nebiga sala allahu alayh wasalam baa ruqyada sameeyey oo ruqyada amray oo ruqyada lagu tufay marka idan ruqyadu wada mamnuuc ma aha yacani nebigu sala allahu alayh wasalam ruqyada nooc ka mida dee saasuu u baneeyey laakiin tamaa'imta ama qardhaasaha wuxuu ka soo reebay ma jirto man tacallaqa tamiimatan faqad ashrak xadiis caam ah waayo tamiimatan waa nakira fii siyaaqi shart wa nakira fii siyaaqi sharti waxay faa'iidaynaysaa cumuum cumuumka deliil khaas yeelayo wax ka reebaya haddaan lahaynin cumuumkaa la istisxaabayaa oo la weheshanaya oo naska caamkee soo arooray al aslu baqaa'u cumuumihi xataa yajii'a maa yukhasisu asalku wuxuu yahay siday qaacidadu tahay inuu cumuumkiisu baaqi noqonayo oo cumuumkiisa la weheshanayo la istisxaabayo oo la qaadanayo ilaa deliil khasiso wax ka reeban la helo haddii deliil wax ka reebaya aan la haynin cumuumkii baa la qabsanaya waxaa laga soo wariyay saxaabada qaarkood sida cabdullaahi bni camr bni alcaas inuu looxaan intuu wax ku qoro caruurta yaryar ee mumayiska aan ahayn ee adkaarta iyagu aan garanaynin inuu qorta u sudhi jiray taasay culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanaya saxaabigu inuu qabay cabdullaahi bni camr bni alcaas qardhaasta qur'aanka inay bannaanta inuu qabay laakiin taa jawaabteedu waxay tahay marka hore sanad ahaan ugama sugna cabdullaahi bni camr bn caas waayo qisadaa sanadkeedu waa daciif oo ibnu isxaaq ayaa soo warinaya waana mudallis waana cancanaynaya saas aawadeed sanadku waa daciif marka lam yasixa canhu mar labaadka hadday ka sugnaan lahayd waxay aqbali kartaa inuu uga jeeday ilaa intay baranayaan inay waxa weeye yacni sitaan oo ka qaybaan ixtimaal baa geli karaa laakiin wejiga hore ayaa jawaabteed xoog leeyey saas aawadeed a'immadii taabiciinta qaarkood waxay ahaayeen qaar aad u naca oo u karaahiyaysta qardhaasaa kaanuu yakrahuuna attamaa'ima kullaha min alqur'aani wa min hayri alqur'aan saxaabada qaarkoodna waa laga soo naqliyey karaahada ay karaahiyaysanayaan ay nacayaan marka qardhaasaha qur'aanka lagu qoray in la qaato oo la xidho diidmada la diidaayo awalan waxaa loo cuskanayaa cumuumaadka axaadiista diidaysa qardhaasaha oo aan ka reebin tii qur'aanka ahayd sida man tacallaqa tamiimatan faqad ashrak iyo sida ina aruqa waatamaa'ima watiwalata shirkun axaadiistaasi waa axaadiis yacni caam ah cumuumkaana deliil mukhasisoo khasisaaya ma hayno waa marka labaadee dariico waxay u noqonaysaa oo ay sababaysaa qardhaasihii aan qur'aanka ahayn lafteeda dadka qaarkood inay qaataan oo markuu qarraas xidhan yahay dad far badani ma garanayaan waxa ku yaalla ma qur'aan keliya mise ma aha qarraas kastana lama tafniidi karo inta la baadho lama odhan karo tan qur'aan baa ku yaalle qaado tanna qur'aan kuma yaalle ha qaadan marka sabab waxay u noqonaysaa iyo waddo tii kale ee aanku aanu ku oolin ee talaasimta iyo waxaan la fahmaynin lagu qoray iyo hadday doonto magacyada shayaadiinta iyo jinka in marka la isticmaalo dadka qaarkood ay qaataan waa midda saddexaade waxay sababaysaa qur'aanka laftiisii in la qaato oo la sito iyadaan la tahaaro qabin oo najaasadii lala galo hadday doonto najaasaba taabato ama iyadoo xadas markaa lagu sugan yahayoo wakhtigii janaabada iyo wakhtigii xaydkaba yacni in la sito ayaa ka imanaysa markaa sidaas aawadeed in laga fogaado layska daayo weeye qur'aan keliya hadday tahayna dee madaahibta qaarkood waxaabay qabaan dee ruux hadduu xataa weyse jaban yahay ma qaadi karo laakiin marka qur'aankii wax kale weheliyaan ayuu shiikhu yidhi asxaabtayada qaarkood baa yidhi xaaraan maaha walaakina alawlaa tarkuhu likownihi yuxmalu fii xaali xadas waxaa loo jeedaa sabab bay u noqonaysaa laakiin waa dhici kartaa dee xaalu xadas dadka qaarkood inay is iska ilaaliya almuhim salaamadu waxay ku jirtaa in layska daayo aan la samaynin adilladaa diidaysaana wax wax ka reebaya ma hayno qarnaasuha ama qur'aan ha ahaadaan oo qur'aan keliya ha ku yaallo ama qur'aan iyo wax kale ha ku yaallaan oo aan mamnuuc ahayni ama wax kaleba ha ku yaallaanbe yacni dhammaan qardhaasaha waa in laga tagaa oo la layska daayaa saas weeye faslun fi nafsi maca alqur'aani liruqya wuxuu fasal u yahay tufista la tufaayo maca alqur'aani qiraa'ada qur'aanka la akhrinayo la jirkeeda la tufayo liruqyati oo tufis daaweyn looga jeedo loo tufayo yani qur'aankii baa la akhrinayaa ruqyaana lagu tufayaa nafsiguna wuxuu yahay neeftaa badan laakiin in yaroo qoyaani waa ku jiraa tufista ha moodin inay tahay candhuf bashaqa ee waxaa looga jeedaa waa neef yar baa loo jeedaa macaha shay yasiir min arriiq in yar oo qoyaan ah waa candhufaa wehelinaysa laakiin neeftaa badan oo gaalib taas ayaa looga jeedaa nafsiga rawaa ibnu abi daawuuda can abi juxayfata asaxaabiyi radia allaahu canhu wa ismuhu wahbu bnu cabdillaahi wuxuu soo wariyey ibnu abi daawuud isagoo abi juxayfe ka warinaaya abi juxayfahaasoo alsaxaabiyi saxaabigii ahaaday radia allaahu canhu wasmuhu magiciisuna wahbu bnu cabdillaah magiciisu waa wahbu bnu cabdillaahi weeye sida muctamadka ah wa qiila khayru daalika si kalena waa la yidhi oo ikhtilaaf baa ku yara sugan magaca wuxuu se aad ugu caan yahay kunyada abi juxayfa aa saxaabigii weydiinaayey caliy bna abi aalib iyo rasuulku sala allahu alayh wasalam shay cilmiga ka midoo idinla siraystay oo dadka kale aanu u sheegin idinka idinku gaar yeelay miyay jirtaa calow cali bn abi aalib buu weydiiyey calina waa ki yidhi maya wa qiila hayru dalik wa can ilxasan albasriyi wa ibraahim annakhaciyi annahum karihuu dalik waxaa kaloo laga sheegay xasan albasri iyo ibraahim annakhaci inay karaahiyaysteen yacnii saxaabiga abi juxayfa iyo labadaa taabici way karaahiyaysteen waalmukhtaaru anna dalika hayru makruuh yacni qur'aanka inta la akhriyo in tufis yar la sameeyo oo la yidhahdo yacni la yidhaahdo ta noocaas oo kale ah saxaabiga iyo labadaa taabici baa karaahiyaystay waalmukhtaaru anna daalika hayru makruuh qowlka la doortay waa inaan taas la karaahiyaysanaynin oo ay bannaan tahay bal huwa sunnatun mustaxabbah waa sunne la jeclaystay weeye oo la sunneeyey faqad sabata can caa'ishata radia allaahu canha waxaa ka sugnaaday caaisha ilaa raalliha ka noqdee anna anabiya sala allahu aleyh wasalama kana ida awa ila firaashihi kula laylatin jamaca kaffayhi uma nafasa fiihima faqara'a fiihima in nebigu sala allahu alayh wasalam ahaan jiray idaa awaa ilaa firaashihi markuu u iisho gogashiisa ama firaashkiisa kulla leylatin habeen kasta ama u dunmo ama gogashiisa u iisho bimacnaa tago jamaca kafayhi labadiisa cukur ayuu kulmin jiray labada gacmood ayuu markaa yacnii isisaari jiray isu keeni jiray oo kulmin jiray isbarbarrigi jiray labada baabaco summa nafasa fiihimaa dabeedna waa ku afuufi jiray in yar afuufitaan in yar oo qoyaani ay la socoto fa qara'a fiihimaa dabeedna wuxuu ku akhrin jiray labadiisaa baabaco ama labadiisaa cukur qul huwa allaahu axad suuratu alikhlaas wa qul acuudu birabbi alfalaq wa qul acuudu birabbi annaas yacnii saddexdaas suuradood suuratu suuratulikhlaas iyo labada qul acuudu ayuu ku akhri jiray summa yamsaxu bihimaa ma istataaca min jasadih intaa dabadeed wuxuu ku masiixi jiray labadiisaa baabbaco intuu kari karoo jidhkiisa ka miduu ku masiixi jiray yabda'u bihimaa calaa ra'sihi wa wajhih wuxuu ku bilaabi jiray madixiisa iyo wejigiisuu ku bilaabi jiray wamaa aqbala min jasadih iyo waxa soo qaabilo yacni waxa soo jeeda oo jidhkiisa ka mida ayuu ku masiixi jiray wamaa aqbala min jasadihi buu ku bilaabi jiray yani masaxaadda uu ku masaxayo yacni waa marin jiray yafcalu dalika alaaa maraat sidaa wuxuu samayn jiray saddex goor rawaahu albukhaariyu wa muslimun fii saxiixayhima waxa soo wariyey bukhaari iyo muslim waxay ku soo wariyeen fii saxiixayhima labadooda saxiix bay ku soo wariyeen oo cala tawsiicoo mid waliba dee mid buu leeyihi ee labada saxiix inay wada leeyihiinoo labadoodu mid walba ay wada allifeen maaha oo cala tawsiic wa fii riwaayaatin fi saxiixayni ziyaadatun cala haada riwaayaad waxaa ku sugan saxiixaynka ku suganna dheeraad taa ka dheeraadaa ku sugnay fa fii bacdiha qaalat caa'ishatu radia allahu canha falama ishtakaa kaana ya'murunii an afcala daalika bih caaisha waxay tidhi markuu nebigu sala allahu alayh wasalam xanuunsaday ishtikaaga waxaa looga jeedaa xanuunka kaana ya'murunii an afcala daalika bih markuu cawday waxaa loo jeedaa markuu xanuunsaday rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaan jiray mid aniga ee amraaya inaan sidaasoo kale ku sameeyo oo ku akhriyo yacni qur'aanka oo ku masaxo wa fii bacdiha kaana anabiyu sala allahu alayh wasalam yanfusu cala nafsihi fi almaradi aladii maata fiihi bilmucawidaat riwaayaadka qaarkood waxaa ku sugan oo iyaguna saxiixiyada ku jira in nebigu sala allahu alayh wasalam ahaan jiray yanfusu cala nafsihi mid ku tufa naftiisa candhuuftu ma badna neefta badan fi almaradi aladii maata fiih xanuunkii uu gudihiisa u dhintay yacnii muddaduu ku sugnaa xanuunka uu dhintay oo geeriyooday wuxuu isku tufi jiray bilmucawidaat yacni qul acuudiyadu isku tufi jiray qaalat caa'ishatu falammaa haqulaa kuntu anfusu calayhi bihinna faada in la hoos dhigo iyo in la godaa labaduba bannaan abaabu catala catala yactulu wa yactilu marka nafasa yanfusu wayanfisu markuu nebigu cuslaaday oo bimacnaa xanuunku ku weynaaday colayska saasaa looga jeedaaye waxaan ahaan jiray bay tidhi caaisha radia allaahu canha wa ardaaha anfusu calayhi bihin mid ku tufa ayaan ahaa suuradaha mucawidaadkaa ah baan ku tufi jiray qul acuudiyada waxaa laga yaabaa qul huwa allaahu axad iyo labada qul acuudu in loo jeedo laakiin maadaama qul huwa allaahu axad ay ku jirto waa min baabi takhliib bay noqonaysa in la haalib yeelay labadii kale sidaas aawadeed mucawidaat loo yidhi waayo qul huwa allaahu axad dee acuudu kuma sugna ilahay baan magan galay kuma sugna ama waxaa suuroobaysa maadaama loo akhrisanayo saddexdoo laysku daray dee in sharkii ruuxa ilaahay ka ilaaliyo laysugu tufaayo oo xanuunkii uu ilaahay ka shaafiyo nisbada in mucawidaat loogu itlaaqayna waa dhici kartaa haddii laakiin la yidhaahdo labada qul acuudiyo keliya loo jeedaa waxay noqonaysaa labadii oo jamac lagu itlaaqay laakiin sida horay u badanta waayo xadiiska hore waxaynu ku soo aragnay saddexdaba inay ku jireen marka hadda mucawidaat suuratulikhlaasna waa la soo geliyey qaalat caa'ishatu falammaa saqula kuntu anfusu calayhi bihinna wa amsaxu biyadi nafsihi waxaan ku masixi jiray bay tidhi gacantiisa ayaan ku masixi jiray libarakatiha barakada marka ay barako leedahay daraaddeed oo iyadu barako badan tahay baan gacantiisa ugu masiixi jiray bay tidhi macnaa waxay door intay gacmaheeda ku akhrido ama gacanteeda ku akhrido inay nebiga mariso waxay ka door in gacanta nebiga sala allahu alayh wasalam qur'aanka ay ku akhrido dabeedna nebiga gacantiisa markay ku akhrido ku tufto dabeedna nebiga ay ku masaxdo sababta gacanta nebiga ay u dooratayna waxay tahay waa libarakatiha ah bay tidhi oo gacantayda dee gacanta nebigaa ka baraka badan isagu waa rasuulka ilaahay wa fii bacdiha riwaayaadka qaarkood waxaa ku sugnaa oo saxiixiyada ku jira kaana ida ishtakaa yaqra'u calaa nafsihi bilmucawidaati nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaan jiray markuu xanuunsado ishtikaaga waxaa loo jeedaa xanuunkee yaqra'u calaa nafsihi mid naftiisa ku akhriya ayuu ahaan jiray bilmucawidaat yacnii qul acuudiyada ayuu ku akhrin jiray wayanfusu waana tufi jiray waa isku tufi jiray qaala ahluulluga culammada luqada u ehelkii waxay yidhaahdeen annafsu nafkhun latiifun bilaa riiq nafsigu waa afuuf yar afuufka laftiisu inuu fara badan yahay ma aha ufuuf badan uu yahay ee eh, laakiin waa afuufitaan yar yacnii hawo yar ama neef yar weeye bilaa riiqin hadda wuxuu tilmaamayaa sheikhu inaan candhuufiba la socon laakiin culamada qaarkood waxay yidhaahdeen wax yar oo qoyaan ah ayaa wehelinaysay markaa yidhaahdeen ahlucilmiga qaarkood yacni saas yadaabay markaa tilmaameen laakiin isagu sheikhu hadda wuxuu yidhi candhuufi markaa lama socoto laakiin qoyaan yar bay ahlucilmiga qaarkood sheegeen baabkan waxay ku saabsan yahay in qur'aankii la akhriyo oo loo akhrinayo in laysku tufo marka laba siyood weeye mid waxaa looga jeedaa qofkii oo xanuunsanaya ayaa wuxuu isugu tufayaa liruqya inuu ku bogsado oo ilaahay ku shaafiyo midna waxa weeye isagoo caafimaad qababa ayuu isku tufayaayo in ilaahay ku ilaaliyo qur'aanka ayuu isugu tufayaa iyo itibaacu sunnada raacyo calaa kulli xaal tufitaankaas la samaynaayo inta qur'aanka la akhriyo nafsi la samaynayo ruqyana loo tufaayo bacdi karaahiyaystay waa jiraan oo yar oo aan badnayn sheikhuna wuxuu ka sheegay laba taabici iyo saxaabi laakiin sida jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan salafan wa khalafan waa inaan karaaha ku jirin dhibna ayna lahayn bale waa mustaxab oo waa la jeclaystaa waa sunne waayo nebiga sala allahu alayh wasalam habeen walba waa samayn jiray oo gogosha markuu tago wuxuu isku tufi jiray saddexdaas suuradood suuratu likhlaas qul huwa allaahu axad iyo qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas suuradaha saddexdaba waxaa la sheegay bisimka marka laga yimaado dacalka ugu horeeya ayaa la sheegay qul huwa allahu axad suuratulikhlaas bay ugu horraysaa bacd albasmala qul acuudu birabbi annaas iyo qul acuudu birabbi alfalaqna waa la marka waa min baabi itlaaqi ljuzi wa iraadati alkul in qayb suuraddii ka mida la sheegaya ama darafkeedii see loo jeedo suuraddoo dhammaystiran oo loogama jeedo intaa uu hadda inoo qoray xadiisku bes inuu isku akhrin jiray oo isku tufi jiray laakiin muraadka waxaa looga jeedaa qul huwa allaahu axad suuraddoo dhammaystiran buu isku tufi jiray qul acuudu birabbi alfalaq suuraddoo dhammaystiran ayuu isku tufi jiray qul acuudu birabbi annaasna waa saas ilaahay marka maadaama nebigu sala allahu aleyh wasalam habeen walba saa samayn jiray macna loo karahayaystaa meesha ma taal waayo xujadu waxay ku sugan tahay nebiga sala allahu alayh wasalam odhahdiis iyo ficilkiis laakiin cid kaloo basharka ka mida karaahada ay karaahiyaysatay xujadu kuma sugnaan mar haddii xadiiskii nebigu khilaafsan yahay ida jaa alasaru batala annadar hadduu asar ku yimaaddo xadiiska nebigu yimaado dee nadarkii iyo ijtihaadkii waa burayaa yacni xujadu waxa weeye nebiga sala allahu alay wasalam xadiiskiisa saxiixa ah ayaa xujadu ku sugantay yacni saas weeye wa kadalik nebigu sala allahu alayh wasalam markuu xanuunsanayana waa isku akhrin jiro waa isku tufi jiray caaisho lafteeduna waa ku akhrin jirto waa ku tufi jirtay nebiguna kuma inkirin sala allahu alayh wasalam bale gacanta nebiga intay ku tufto ah ayay nebiga marinayse bale nebiga sala allahu alayh wasalam baaba amray falamma ishtakaa kaana ya'murunii an afcala daalika bih waxay ku samaynaysaa biamrin min arasuuli sala allahu aleyh wasalam amar rasuulka ka yimi ou amray bay sidaa ku samaynaysa mas'aladaa uu sheikhu inoo sheegay waa sidaa uu inoogu sheegay oo raajixu waa qowlkaa uu arjaxay jamaahirta culammaduna salafan wa khalafan saasay qabaan axaadiistii nebiga sala allahu alayh wasallam oo saxiixiina waa ku soo aroortay saas aawadeed karaahada cidda karaahiyaysatay khilaafka masalada ay ku khilaafeen culammada kale iyagu karaahiyaysteen cibra ma leh walaysa kullu khilaafin jaa'a muctabaran ilaa khilaafun lahu xadun min annadari khilaaf kastaana muctabar ma aha khilaafkii nusuusta khilaafsan oo wuxuu dallaysanayo oo xoog lihi aynay jirin wuxuu noqonayaa midaan cibro lahayn oan wax ka soo qaad lahayn buu noqonayaa masalo kaleoo mas'aladaa uu sheikhu inoo sheegay haddaba shabbahdaa jirta masaladaasi waa mas'alada ku saabsan in biyo qur'aan lagu akhriyo oo dabeedna ama la cabbo ama lagu maydho taas in dariiqadaa la sameeyo oo biyaha qur'aanka lagu akhriyo oo lagu tufo oo dabeedna ama la cabbo ama lagu maydho iyada lafteedu aathaar baa loo keenay taabiciinta qaar iyo laga soo naqliyey nebiga sala allahu alayh wasalam nafsiga kuma cadda axaadiista ka soo aroortay waxaa jirta aathaar sheegaysaa ruuxa la sixro in la soo qaado toddoba caleemoodoo gob ah yacnii geedka gobka toddoba caleemood oo ka mid a in la soo qaado oo la daqiijiyo la burburiyo dabeedna biyaha lagu daro oo lagu walaaqo lagu qoosho iyadoo biyihii lagu qooshay baa qur-aanka lagu akrinaya dabeedna qur'aanka marka lagu akhriyo ayaa ruuxii la cabsiinayaa laguna maydhaya caynkaasa aasaarta qaarkood lagu soo wariyey oo taabiciinta qaarkood laga sheegaayo shuruuxda kitaabu tawxiidna waaba soo naqliyaan aasaarta saa sheegaysaa culamo badan baa ictimaaday sheekh la yidhaahdo maxamed xaamid alfiqi oo misri ahaa oo tacliiq ku lahaa fatxulmajiidka ku sameeyey masaa'il ku tacaqubay sharaxa ku saabsan ayaa tacaaliiqdiisaa tacliiq ka mida wuxuu ku sheegay in muxdathaad lala yimaado inaynay ahayn oo diinta wax cusub lagu soo darisiiyo masaa'isha caynkan oo kaleana marka waxaa weeye yacnii hadalle laga sheegaayo wahbi munabbih iyo leys ibnu abi sulaym iyo cid la mida laga sheegayo looma cuskan karo shareecaduna waa dhammaystiran tahay baabka bidaca iyo waxa la soo darrisiinayaana dadka fasaadku ka soo galay marka dambena shirkiyaadku ka soo galaan marka in la sameeyo maaha waa min almuxdasaat muxdasaadkuna waa madmuum hadal macnihiisu uu noocaa yahay oo xawla haada uu tilmaamaayo tacbiirkiisi bidaat iyoynaan hadda ta'akudinbe ayuu cabbiray dib waxaa u eegay tacliiqaadkiisa uu ku leeyahay fatxulmajiidka ashaykhu alcallaama cabdulcasiis ibni cabdillaahi ibni baaz raxmatullaahi cala aljamiic dabeedna tacliiqyadiisii bacdi ka mid uu tacaqubay waxaana ka mida masaa'ishii uu ka daba tegey mas'aladaas waxa uu idhi sheikh maxamed xaamid fiqi hadalka u cabbiree tilmaamay waa hadal fiican laakiin maxalkiisii maaha waayo baabkan ruqyooyinka ku saabsani ma aha baabu alqurubaati waalcibaadaat waa baabu tadaawi waa baab isdaaweyn ku saabsan ee baab cibaadaad ku saabsan iyo qurubaat ma aha maadaama ay sidaas tahay oo qurubaad iyo cibaadaad aanu ku saabsanayn asalku waxay tahay ibaaxo sidaa nebiguba sala allahu calayh wasalam uu sheegay fatadaawow cibaada allahi walaa tadaawow bixaraam ama uu yidhi icriduu calaya ruqaakum laa ba'sa biruqa maa lam takun shirkan iyo adilada la midka saas aawadeed haddii shaygii maxduur sharciyo ku jiraa aanu jirin naqli mansuusoo nebiga laga hayo looma hayo in la yidhaahdo dee looma diidaayo baabkii bidacna geli mayso weliba asalna waa leedahay buu yidhi xadiiska abu daawuudka ayaa wuxuu sheegayaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu biyo qur'aanku akhriyey weliba axaadiis kalena waa jiraan oo aanu markaa shiikhu soo naqlin calaa kulli xaal saas aawoodee wax dhibi kuma sugna in la isticmaalo biyaha qur'aanka lagu akhrinayo oo la cabbo ama lagu maydho wax xarajo ku jiraa ma jiro waxay noqonaysaan asalkii ibaaxada inay joogaan bay noqonaysa xadiiska haddaynu ku noqonno daahirka xadiisku wuxuu eg yahay tufitaanka marka hore nebigu inuu samayn jiro hormarin jiray qiraa'adana uu dembaysiin jiray markuu tufo dabadeed jamaca kaffayhi summa nafasa fiihima fa qara'a fiihima laakiin agsarka culammadu waxay leeyihiin qiraa'ada la jidhkeeduu tufi jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam ee ma aha isagaan waxba akhriyin inuu markaa waxa weeye ku tufaayey gacmihiisa ku tufayey ama baabacooyinkiis yacni sidaa muraadku maaha sidaa muraadku maaha bacdi sidaa daahirka xadiiska iskaba qaatay waa jiraan oo sheikh baa laga soo naqliyey shuraaxda axaadiista sharaxday ka mida inuu isagu daahirka saa u qaatay oo yidhi intaan waxbaba la akhriyin baa la tufayaa dabadna qira'ada waa laga dabageynaya iyadoo baabacooyinka sidii loo hayo baa qira'ada laga dabageynaya laakiin culamo badan oo shuraaxulaxaadiis ka mida baa radidey oo yidhi waxa weeyaan markaa tan noocaas ah in sidaa la sameeyo lam yaqul bihi axad sheikha waxay culamada qaar ku radideen waxaa ka mid ah dariiqadaa cid horeba u tidhi ma jirto lam yaqul bihi axad macno sidaa loo yidhi oo la fahmayaana ma jiro allele bacdi muta'akhiriinta ka midaa doonay xoogaa inay u cidraan oo yidhi waxaa dhici karta in la yidhaahdo faa'idaa ku jirta sidaana waxaa loo sameeyey mukhaalafo la khilaafaayo qolyihii saxarada ila saxaradu intay wax akhriyaan bay tufaan wadaad baa doonay sidaa inuu ugu cidro laakiin maadaamay culammadu tilmaameen cidii inaynay saa uga horrayn oo cid hore u tidhi aynay jirin tanna waxay la mid tahay bay yidhaahdeen weliba ay ku sii dareen fa idaa qara'ta alqur'aana faastacid billahi min ashaytaani alrajiim looma jeedo markaad qur'aanka akhrido oo qiraa'adiisii ka faaruqdo ilaahay magan galoo sharka shaytaanka ka magan gal loogama jeedo bacdi si ay yidhi waa jiraan laakiin qowlkoodu waa qalad bacdi baa yidhi qur'aanka markaad akhrido qiraa'ada markaad dhammaystaad ka dabageynaysaa acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim laakiin qowlkaasi waa qowl ghariib ah koox yar baana ku tagtay jamaahiiru cilmi waxay leeyihiin culammada badankoodu waxay ku tageen fa idaa qara'ta alqur'aana ay fa idaa aradta qiraa'atahu markaad doonto qur'aanka inaad akhrido faastacid billaahi min ashaytaan arajiim marka waa muqaarabatu alficli wa mushaarafatuh ay iraadatuh ficilka marka la doonaayo iraadadiisii bay ku dhacaysaa marka suma nafasa fiihima waxaa lagu socodsiinayaa bay yidhaahdeen yacnii ay araada an yanfusa fiihimaa waxay la mid tahay aayadaha markaa saasoo kale ku soo arooray ayay la mid tahay ee iraadada looga jeedo marka qiraa'adii la jirkeeda qasadkii baa markaa lala imanaya xaaladdan waana la doonayaa in la tufaayo laakiin ma aha in laga hormarinayo qiraa'ada sida agsarka culammadu mareen waa saas yadaa weeye ha yeeshee xadiiska bukhaariga daahirkiisu wuxuu u eg yahay in la hormarinayo tufitaanka dabeedna marka lagu tufo labada sacab dabadeed lagu akrinaayo sidaasna waa sida sheekh albaani ka qaatay oo uu yidhi waa sunnada ayaa sidaasa kitaabkiisa silsilatu axaadiisi saxiixa daahirkaas ayuu markaa cuskaday wuxuu ku odhanayaa saxiixada xadiiska waxaa ku sugan in sunnadu ay tahay inuu marka hore labada sacab ku tufo oo afuufitaanka yacni riiqa yari la socdo marka hore uu ku afuufo bacda dalik dabeedna qiraa'adii uu sameeyo oo ku akhriyo mucawidataynkii labadii qul acuudu ku akhriyo bacda dalik dabeedna masaxaaddii uu sameeyo waxaanu odhanayaa hada daahirun jiddan fiih xukunkaasi aad bay ugu caddahay oo daahir ugu tahay aad bay ugu muuqataa macno waadixa ah. dabeedna wuxuu sheegayaa culamada qaarkood inay awileen wuxuu soo naqlinaya ahlucilmiga qaarkood inay yidhahdeen daahirulxadiis oo ah nafsiga in la hormarinayo afuufitaanka iyo tufistaa yar qiraa'aduna ay dambaynayso lam yaqul bihi axad cid tidhiba ma jirto faa'iide ku suganna ma jirto waxaa laga yaabaa sahwi raawiga ka dhacay inay tahay sida xadiiska loo yidhi umma yaqra'u inay tahay sahwi raawiga ka dhacay tufitaanka iyo afuufitaankana waxaa looga jeedaa tilaawada dabadeed inuu dhaco sidii barakada qur'aanku ay u gaadho ruuxa qaariga ama ruuxa loo akhrinayo ee lagu tufay culamada qaarkood waa tacaqubeenoo waxay yidhaahdeen riwaayaadka asaxay in la tacniyaa oo la duraa ama la cilleeyaa ma bannaana ee in la tawjiihiya fiican fadana waxaa markaa lagu xambaarayaa fa qara'ta alqur'aana fastacid billahi min ashaytaan alrajiim yacni fa'da ku suganoo kale looma jeedo ficlanba haddaad akhriday waxaa laga tilmaamayaa ida aradta an taqra alqur'aana fastacid marka jamaca kafayhi uma nafasa fiihima faqara'a fiihima waxaa looga jeedaa yani wuxuu casmiyey jamaca kafayhi uma cazama cala nafsi yani wuxuu go'aansaday inuu markaa ku tufo ayuu go'aansaday marka iraadadii iyo doonitaankii uu doonaayay inuu ku tufaa laga soo qaaday kaannahu inuu ku tufay sida halkanba ku sugan faida qara'ta alqur'aana fastacid billahi min ashaytaan alrajiim marka faida qara'ta marka la yidhi waxaa looga jeedaa ayda aradta an taqra'a alqur'aan tanna in markaa iraadadaasoo kale lagu fasiro ayaa ansab ah weji kale culamada qaarkood sheegeenoo waxay yidhahdeen waxaa laga yaabaa xikmada ku jirtaa in afuufitaanka iyo tufista la hormariyaa oo qiraa'ada laga hormariyaa inay tahay saxarada in la khilaafo calaa kulli xaal jamaahirta culammadu waxay qabaan sida sheikh albaani sheegayo si khilaafsan bay qabaan bale culamada qaarkood waxay sheeganaya masaladu inay ijmaac tahay walam yaqul bihi axad saasay tilmaamayaan sheekh albaani arrinkaa waa dafcinayaa waxaanu odhanayaa arrinka ku saabsan cidima odhan faa'idana kuma sugna waa arrin baatilah waana tacni xadiiska la tacninayo in la yidhahdo cid sidaa uga camal fashay ma jirtana waxay ka mid tahay min baabi alrajmi bilghayb dabeedna wuxuu soo qaatay asarkii imaam axmed man iddaca alijmaca faqad kadab wamaa yudriihi lacalahu mukhtalafu laakiin naqli cadow uu odhanaayo khilaafkiisa la hayaayo hebel baa yidhi oo ku tegey sheekh albaani ma keenin e, bas wuxuu tilmaamay tan oo kale inaan ijmac lagu sheegan karin marka maadaama sida macruufka ka ahi ay tahay culamada sidaas in qiraa'ada la hormarinayo waxaa lagu xambaarayaa sida saxdii inay noqonayso qira'ada in la hormariyo sheekh albaani wuxuu odhanayaa afuufitaanka iyo tufista in qiraa'ada laga hormariyaa waxay la mid tahay masaxaadda nebigu sala allahu alayh wasalam gacantiisa ku masixi jiray qofka xanuunsanaya qiraa'ada ka hor taasoo kaley la mid tahay sidaan taa loo odhan karin faa'iida kuma sugna ee taaba loo sharciyeeyey masaxaadda in laga hormariyey qiraa'ada tanna waa la midoo waxaa la odhanayaa nafsigana qiraa'ada waa laga hormarinaya lamana odhanayo faa'iida kuma sugna waayo dhammaantood waa sharci majaal uu ra'yi ku leeyahayna ma jirto wuxuu keenay haddaba xadiiska sheegaya kaana rasuul lahi sal allahu aleyh wasalam ida ishtakaa mina insaanu masaxahu biyamiinih uma qaala adhib ilba'sa raba annaas laakiin cala kulli xaal taas uu soo arooriyey sheekh albaani laa yakhlu min nadar nadar kama madhna waayo nebiga sal allahu aleyh wasalam masaxaadda gacantiisa uu ku masaxayo qofka xanuunsanaya waa nooc tabriik ah nebigana sal allahu aley wasalam aasaartiisa laga barakaysan jiray timaha markaa ka go'ay madaxiisa waatay saxaabadu samayn jireen inay oo ay markaa biyo ugu walaaqi jireen dabeedna marka ay cabsiin jireen marka waxay noqon kartaa taasi min baabi tabriik ama min baabi tabaruk biaasaari rasuul sal allahu aleyh wasalam qiyaaska hayrkii looga qiyaas qaadanayaana dee nadar baa ku sugnaan karaa weliba marka xadiiska uu keenay dee ruqya kuma sugna waxaa ku sugan duca uu ducaynayo intuu gacantiisa ku masaxo midig ayuu odhan jiray adhib ilba'sa rabba annaas ila akhirihi weliba waxaa jira axaadiista qaarkood oo tartiibtan aan sheegay sida kaana ida ishtakaa nafasa cala nafsihi bilmucawidaat wamasaxa canhu biyadi falama ishtakaa wajacuhu aladii tuwufiya fiihi tafiqtu anfusu cala nafsihi bilmucawidaati alatii kaana yanfusu wa amsaxu biyadi nabiyi canhu sala allahu alayh wasalam bukhaari ayaa soo wariyey marka waxay tilmaamaysaa caaisha inuu markaa ay ku tufi jirtay bilmucawidaat xaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa waktigay qiraa'ada akhrinaysay ayaa tufitaankuna dhacayay sidaas ayuu ku tawjiihinaya waxaa la mida ah riwaayada kale soo aroortay sheegaysa kaana rasul lahi sal allahu aleyh wasalam ida awaa ilaa firaashi nafasa fii kafayhi biqul huwa allahu axad wa jamiican marka suuradaha inuu ku tufi jiray bay ku tusinaysaa taasina waxay daahir ku tahay wakhtiga tufitaanku dhacayo in qiraa'aduna dhacaysa waa isku dhex jirtay weliba waxaa soo aroortay riwaayo wow isugu cadfaysana waa soo aroortay sida riwaayada ibnu maajaha can caayishata ana nabiya sala allahu aleyh wasalam kaana ida akhada madjacahu nafasa fii yadayhi wa qara'a bilmucawidatayni wa masaxa bihima jasadah sheekh albaani laftiisuna waa saxiixiyey riwaayo kaloo imaam axmed iyo abu daawuud iyo ibnu xibbaan soo wariyeen waxay sheegaysaa jamaca kafayhi uma nafasa fiihima wa qara'a fiihima qul huwa allahu axad ila aakhirihi marka nafsigiiyo qiraa'ada wow baa laysugu cadfay wow ayaa laysugu cadfay weliba waxaa soo aroortay riwaayo bukhaari ah oo fa'ya wow aanu ku jirin ruwaadda saxiixulbukhaari soo wariyey qaarkood waxay u soo wariyeen sida riwaayati abidarcin kushmihani iyadoo waaw iyo fa toonna aan laysugu cadfayn riwaayo kale waxaa ku soo aroortay ida awaa ila firaashihi nafasa fii kafayhi biqul huwa allahu axad wa bilmucawidatayni jamiican qaala alxaafidu ay yaqra'uhaa wayanfusu yanfusu xaalata alqiraa'a culamada qaarkood waxay yidhaahdeen riwaayada fa'da sheegaysa waxaa lagu xambaarayaa fa'du inay tafsiiriye tahay sida allahba uu yidhi wanaadaa nuuxun rabbahu faqaala rabbii oo nidaaga nuux samaynayo iyo inay kala dambayso faqaala rabbi maaha ee nidaagii waxaa lagu fasiray faqaala rabbi marka waxa weeye calaa kulli xaal sida saxani waa sida jamaahiirta culammadu ku tageen oo ah in qiraa'ada la hormarinaayo tufitaankana la raacinayo sidaas ayaa arjax ah oo fiican sheekh albaanina wuxuu kaga hadlayaa mujalladka toddobaad raqamka xadiiska waxa weeye waa saddex kun iyo boqol iyo afar saddex kun boqol iyo afar halkaas xadiiska aynu soo maray waxaynu baraarujinaynaa ruuxu habeenkii markuu seexanayo waa inaanu ka tegin inuu qul huwallaha iyo qul acuudiyada isku akhriyo o isku tufo waxaanu isku tufayaa saddex goor wuxuu marinayaa jidhkiisa xagga madaxa iyo wejigu ka soo bilaabayaa dabeedna markaa jidhkiisa soo qaabiluu saa ugu wadayaa ilaa uu markaa addimada ka gaadho ayuu saa isu marinaya difaac bay u tahay sunnadii nebiga uu raacayaana waa tahay oo hadduu imtisaal uga jeedo niyo imtihaal oo bimacnaa iqtidaayoo nebiga inuu ku dayanayo waa inuu u sameeyaa si looga ajar siiyo in ilaahay sharka shayaadiinta iyo waxa la midkiiyo saxarada kaga daafacana ee wixii adraara taasna waa inuu u sameeyaa marka labada niyaba waa u wada samaynaya oo ula imanaya weliba waa inuu aayatu kursigana akhriyaa a'immadii qaarkood waxaa laga sheegay u malayn maayo qof muslima oo caqli lihii habeenkii inuu seexanayo isagaan markaa aayatu kursi akhriyin bacdul a'imma laga soo naqliyay a'immadii waa weynadee salafka qaarkood hadda u fiirso sida agtooda marka arrinkaasi ugu weynaa u malayn maayo buu ihi qof caqli leh oo muslim ahi habeenkii inuu seexanayo isagaan aayatu kursi akhriyin waxaana laga yaabaa talabo badan inay iska dhacaan ya xadiiska abi hurayrana muxuu sheegaya saxiixa hadduu ruuxu marka aayatu kursi aad akhrido habeenkii markaad seexanayso aayatu kursi akhri aayatu kursi haddaad akhrido shaytaan kuma soo dhowaado xagga ilaahayna yacni cid ku ilaalisa lagaga soo diraa marka saas aawadeed yaan laga tegin ha lagu dadaalo adkaarahan ha la akhristo acuudu bikalimaati illaahi ataammaati min shari maa khalaq iyo bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi alsamaa oo tan dambe saddex goor la odhanaayo yacni waa in la akhristaa habeenkiiyo subxii waa in lagu dadaalaa yafcalu dalika alaaa maraat yacni waxa weeye saddex goor baa la kala samaynaya caynkaas yacni suurad walba gaar loogu tufi maayo laakiin saddexda suuradoo wada socda baa hal mar la tufayaa haddana saddexdoo wada socdaa hal mar la tufayaa haddana saddexdoo wada socdaa hal mar la tufayaa laakiin sagaal goor baa la tufayaa ma aha oo suurad walba gaar tufitaanka looga samayn maayo saddexdaba inta la isku wada daro saddexdoodii goorna hal mar baa tufitaanka laga wada dhigayaana ma aha waa saddex tufitaan oo kala duwan waa alaaa maraat wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub